رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد baabu maa laa yustanjaa bihi linajaasatihi wuxuu baabu yahay maa laa yustanjaa waxaan lagu istijoonaynin bihi isaga linajaasatihi nijaasanimadkiisa darteed yacni waxyaalaha ayna bannaanayn in lagu istijaysto sababtuna ay tahay inuu nijaaso yahay taasuu baab yahay wuxuu tilmaamayaa sheekhu waxyaalaha lagu istijaysanayo ama ha noqdo wixii ingegnaa ee layska marinayay saxarada iyo kaadida ama kii kaleba ha noqdee inuu shaygu daahir yahay oo uusan nijaaso ahayn ayaa sharti ah arrintaasuu tilmaamaya can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal ata annabiyu nebigaa yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam alghaa'ita xaaja gudadkii ayuu yimid ama meeshuu ku xaaja gudanayay fa amaranii wuxuu i amray nebigu sal lla lay wasalam an aatiyahu inaan ula imaadoon u keeno bialaaati axjaarin saddex dhagaxood saddex dhagax dhagaxyaal saddexa inaan u keeno ayuu nebigu i amray sal lla lay waslam fa wajadtu waxaan helay buu idhi xajarayni laba dhagax waltamastu waan raadiyey oo waan dalbay athaalita kii saddexaad falam ajid ma aanan helin buuhi waan waayey waan raaraadiyey waan soo waayey fa akhadtu waxaan qaatay buuhi rawhatan saalo ayaan qaatay fa ataytuhu markaasaan la imid ataytuhu nebigaan ula imid biha iyadii fa akhada markaasuu nebigu qaatay bimacnaa labadii dhagax iyo saaladii isagoo isla wada buu nebiga u keenay sal alay slam fa akhada wuxuu qaatay nebigu alxajarayni labadii dhagax wa alqaa wuxuu tuuray alrawha saaladiina waa tuuray wa qaala wuxuu ihi nebigu sal lay waslam haadihi midani rigsun waa qurun waay ama waa nijaaso rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari watirmidi wabnu maajah wاnnasaa'iyu wazaada wuxuu ziyaadiyey nasaa wazaada wuxuu siyaadiyey fiihi xadiidka dhexdiisa axmedu axmed wuxuu ku ziyaadiyey fii riwaayatin riwaayo dhexdeeda oo lahu axmed u sugnaatay wuxuu dhexdeeda ku siyaadiyey inuu nebigu yidhi sal lay wasalam i'tinii ii keen bixajarin dhagax ii keen bimacnaa i'tinii bixajarintan dambe waxaa laga wadaa markuu saaladii tuuray dhagixii saddexaad buu dib ugu diray oo yidhi tan iga daaye ii keen dhagax kii saddexaad wey marka ee booskiisa uu saalada soo qaaday saaladii markii uu diiday riwaayada axmed waxay ku dartay inuu yidhi ii keen dhagax ii raadi macnaa iitinii bixajar ziyaadadan waxaa iska axmed baa iska fii musnadihi ayib dariiqaasina wuxuu leeyahay xaafidku rijaaluhu hiqaat buu leeyahay inkastoo qaarkood ay leeyihiin moxamed ibnu isxaaq oo calqamo ka warinayaa ku jira kama se uusan maqlin bay leeyihin lakiin dood baa ku jirta almuhim waxa weeyaan way suganta xadiidkan meesha laga deliishanayo waxa weeye nebiga sal lla alay wasalam markii saalada loo keenay uu iska celiyey wuxuu u celiyeyna waxa weeyaan inay saaladu bimacnaa nijaaso tahay wuxuu ku cileeyey haadihi rigsun rigsigana luqa ahaan waxay la macno tahay rijsiga in jiim laga cabiro iyo in kaaf laga cabiro waa isku mid rigsun iyo rijsun labadu waa isku mid saas daraaddeed baa waxaa ku soo aroortay ibnu maajah iyo ibnu khusayma waxay ku wariyeen lafdiga ah haadihi rijsun oo siin ah bay ku wariyeen waxaan dhihi lahaa jiim ah bay ku wariyeen macnaha marka waa isku mid rijsiga marka waxyaalaha mustaqdarka ahee qurunka waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa nijaasadana waa la dhahaa waxa uu imaamku sheekhu hadda wataa inay bimacnaa nijaaso laga wado calaa hada alasaas marka wuxuu leeyahay shayga laysaga tirayo kaadida iyo saxarada laysaga tirayo ee lagu sijoonayo waa inuu daahir yahay hadduusan daahir ahayn bimacnaa istijada ma gudayo sidaana waa laysku waafaqsan yahay oo khilaaf kama jiro shay nijaasaa inaan lagu dahaaro qaadan karin biyo nijaasa ana wax ma daahiriyaan dhagax nijaasa ana wax ma daahiriyan taa iyada hadal kama taagna laakiin doodda waxay ka taagan tahay xadiidkani dilaaladiisa uu macnaha ku tusayo baa laga doodsan yahay maxaa yeelay saalada nebigu markuu iska celiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laba ciladood baa ku cileeyey waa rijsi waa yidhi rijsiguna qurunna waa noqon karaa nijaasona waa noqon karaa nas kuma aha nijaasanimada waxaa kaloo soo marnay inuu nebigu ku cileeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay saaladu tahay jinka xoolahooda inay cunto u tahay soo midnaan soo marin tacliilkaana waan soo marnay marka nas kuma aha masalada xadiidku laakiin masaladu waa masale laysla ogol yahay shay nijaasa inaan lagu istijoon karin waxaa kaloo deliishaday xadiidkan bilmunaasaba culimmada qabta waxyaalaha noolaha oo dhan wixii ka soo baxa xataa xoolaha hilibkooda la cuno saaladoodu inay nijaaso tahay qolyaha qaba ayaa deliishaday oo waxay u deliishadeen xoolaha la dhaqdo kaadidooda waa kan soo marnay saaladooduna waa nijaasay dheheen xadiiskanay u deliishadeen fa akhadtu rawhatan bay dheheen laakiin waxaa radinaya madhabka isaga ah waxaa ku yimid cinda bnu khusayma in uu rawhadiiyo saaladu inay ahayd rawhatu ximaar dameer saaladii bay ahayd dameer saaladii hadday ahaydna dameer hilibkiisa lama cuno xadiidka keliya waxaa loo deliishan karaa waxyaalaha hilibkooda aan la cunin inay saaladoodu ay tahay nijaaso tahay amaa kuwa hilibkooda la cuno xadiisku daliilu maaha lafdigaas ibnu khusayma baana caddaynaya macnaha rawsada in laga wado dameer rawsadiisa macnaha ayb waxaa kaloo xadiidka yacni qaybtiisa hore deliishaday culimmada qaarkood oo yidhi ee dhagaxyaanta lagu istijoonayo labaa lagu kaaftoomi karaa waxayna yidhaahdeen xadiidku wuxuu sheegay laba dhagax markuu nebiga u keenay sal alay slam saaladiina uu tuuray inuu labadaa un ku kaaftoomay laakiin qoladaana waxaa radinaysa ziyaadada axmed ee tilmaamaysa inuu nebigu yidhi dhagax saddexaad ii raadi qoladaana taasaa radinaysa waana soo marnay masalada iyada baabul istinjaa'i istijaysigii buu baab u yahay bilmaa'i biyo lagu istijaysto abwaabtaan hadda soo maraynay waxa weeyaan in lagu istijaysto dhagaxyaasha iyo wixii la mid ah in biyo lagu istijaysto ma bannaan tahay mise ma bannaano waay saddex suuro waay inaad dhagaxa bas isticmaashiyo wixii la mid ah ood biyaha ka kaaftoontaba iska baddayso ama biyahaasi ha kula yaalleenoo hayso ama muxuu ahaaye u baahnow ama ha u baahnaanin ama hel ama ha helin inaad iska baddaysood ku gaabsato taasi waa mid midda labaadna inaad biyo keliya isticmaasho oodan wax kaleba isaga zuulinin oodan isticmaalin ta saddexaadna waa inaad labadooda kulmiso oo intaad kaadida iyo saxaradiiyo isaga fududayso marka hore waraaq ama dhagax isaga fududayso markaa kadibna inaad biyaha ku dhaqdo saddexdaa xaalo waa saddexdoodaba khilaaf baa ku jira mid laysla ogolyahay ma jirto saddexdoodaba khilaaf baa ku jira ayib tan hadda meeshan uu kaga hadlayo marka baabulistinjaa'i bilmaa biyihii oo lagu istijaysta waa can anas ibni malikin qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam yadkhulu mid gala ayuu ahaa alkhala'a meesha cidlada ah ama meesha lagu xaaja kuto ee lagu cidlaysta ayuu geli jiray nebigu sal lay slm yacni alkhalaa'aasi marna waa kaan soo sheegnayo waa meel dhisan oo la galayo oo lagu cidlaysanayo marnaba markuu ruux bannaankiisaa u baxo oo dadka indhahooda ka tago oo khalaa baa iyadana la yidhahda macnaha yani meeshaa lagu xaaja gudanaya yadkhulu mid gala ayuu ahaa alkhalaa'a fa axmilu markaasaan xambaari jiray ana aniga iyo wa ghulaamun wiil oo naxwii anigoo kale ah naxwii aniga da'aadaydoo kale ah way macnaha idaawatan ayaan xambaari jirnay weel yar oo min maa'in biyo ah, ah idaawadu waa weel yar oo harag ka samaysan oo inta badan weysada iyo lagu shuban jiray ayib waa ubawaysadii inaga agteenna birta ka ahayd oo harag laga dhigay dhigoo kale maanaa ayib min maa'in biyo ah idaawatan baan xambaari jirnay oo min maa'in biyo ah wa canazatan iyo ul ulbirleh fayastanjii markaasuu istijaysan jiray bilmaa'i biyuhu ku istijaysan jiray canazaduna waa ul gaaban oo waranka ka gaaban sida warankoo kaleetana afka bir ku wadataa laydhaha canazada eebada qaar baa ku sheega qaar murjin bay wadaadadu dhahaan adiga waa ul uun bir gadaal kaga jirta wa taasaa la yidhahdaa canaza muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray xadiidkani wuxuu tilmaamaya ama loo deliishanayaa inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu biyaha ku istijoon jiray saasuu ku cadi waxaana sidaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi oo yidhi biyaha keligood baa lagu istijoon karaa oo lagu kaaftoomi karaa arrintaana waxaa xoogaa ka yara biyo diidsan culimmada salafka qaar ka mida oo biyaha isticmaalkooda waxay leeyihiin ma jirin dhagaxa la isticmaalay leeyihin waxaa ka mid a ah xudayfat bnulyamaan oo kale oo waxaa ka asaxay ah bisanadin saxiix inuu dhihi jiray haddaan biyo keliya isticmaalo urkii baa gacantayda ku soo hadhahay yacni urkii ma zuulayo sidaas daraaddeed waxoogaa wuu diidi jiray waxaa ka mid a ah cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canh oo aan isticmaali jirin waxaa ka mid ah saciid ilmusayab oo dhihi jiray waa wuduu'u nnisaa biyo la ysku dhaqdhaqo waa dumar isdaahirintood wey dumarkuu khaas ku yahay buu dhihi jiray adiga rag baa taxmaa dabada biyo umar marinaysaa buu dhihi jiray marka saciid musayab sayid lfuqahaa wey sayidu taabiciin waay marka culimmadii salafka qaar ka mid iyo saxaabadiibaa qabay inaan biyaha la isticmaalin oo lagu gaabsado keliya ta dhagaxa lagu gaabsado saasay qabeen qolyahaasi marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa taasi waa aaraa saxaabada qaarkood iyo taabiciinte laakiin masaladu daliilkeedu waa cad yahay oo nebigu sal lla lay waslam biyuhu ku isjeestay hadduu nebigu ku isjeestana dee war male masaladu saas macnaha ama wuduu'u nisaa ha noqoto ama gacanta waxaa ku soo hadheene nebigu hadduu isticmaalayba masaladu waa mashruuc keebaa fadli badan ha laga doodo marka wa can mucaadata binti cabdillaah can caaishata radi allahu canha annaha iyadu qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi ah, qaalad waxay tidhi caaisha murna dumarkiiyow amra aswaajakunna raggiinna waxaad amartaan an yaqsiluu inay dhaqaan canhum xaggooda ahara alghaa'iti saxarada raadkeeda walbawli iyo kaadida kaadida iyo saxarada waxaa raadka ka soo hadhay oo urka ah ama meeshii ay ka soo baxeen waxa ku soo hadhay iyo raadkaasi raggiinna amra inay iska dhaqaan dumarkiiyo oo raggiina u sheega ah, istijaysta maxaa yeeley fa innaa annagu nastaxyii waanu xishoonaynaa minhum xaggooda ah, fii riwaaya kale waxay ahayd nastaxyi an nanhaahum can dalika haddaanu waan dumarkiina waannu ka xishoonaynaa rag yaani ajaanib ah oo ajnabi naga inaan nidhaahno war biyo dabada isaga dhaqan oo biyo kusjaysta waxoogaa waa ka xishoonaynaa ee idinkay raggiinna yihiine arrintaa gaadhsiiya bay tiri caaisha radiallah canha fa innaa anagu nastaxyi waan ka xisoonaynaa minhum xaggooda wa inna rasuula allahi sal alay wasalam rasuul allana kaana wuxuu ahaa yafcaluhu mid sameeya mid biyaha ku isjooduu ahaan jiro sidaa yeela oo sameeya marka raggiinna amra bay leedahay dumara oo u sheega rawa waxaa wariyay xadiidka axmedu axmed walnasaa-iyu watirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey xadiidka waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibni xibbaan abu yacla fii musnadihi sanadkiisuna waa saxiix waxaa la isku khilaafay xadiidka rafcigiisa iyo waqfigiisa sawaabkuna waxa weye inuu xadiidku mawquuf calaa caaisha inuu yahay oo uusan nabiga gaadhsiisnayn salawaatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa yani mawquuf markaan lena waxaan ka wadnaa qaybta hore laakiin qaybtiisa dambe oo ah oo ina rasuulalahi sal ly slam kaana yafcaluhu waa rafcin sidaasaana sabab macnaha ayib qisada hore caaisha leh laakiin oo hadalka hore ah amarka hore ah laakiin qaybta dambe wuxuu kutusay xadiidku inuu marfuuc yahay saasaana sawaaba macnaha isla xadiidkii hore macnuhu ku tusay buu faa'iidayno ah in biyaha la isticmaali karo oo lagu isjaysan karo ay mashruucta oo iyaga keligood lagu gaabsan karayo wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ka wari nebiga qaalay inuu nebigu yidhi nazalad waxay soo degtay haadihi alaayatu aayaddanaa soo degtay fii ahli quba reer qubay ku soo degtay quba masaajidkii quba iyo xaafadiisi raggii deganaa ama dadkii deganaabay ku soo degtay aayaddani aayaddee wey fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu اlmuطahiriin fiihi masjidkaa dhexdiisa waxaa ku sugan rijaalun rag oo yuxibbuuna jecel an yatatahharuu inay isdaahiriyaan wallaahu allana yuxibbu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdaahiriya dad noocaa loo ammaanay oo aayaddaas soo degto alla jecel yahay inuu jecel yahay ku sheegay waa aayaddu waxay ku saabsan tahay ree quba qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yastanjuuna kuwa ku isjeysta bilmaa'i biyay ku istishaysan jireen fa nasalad markaasi soo degtay fiihim dhexdooda haadihi alaayatu baa ku soo degtay biyay ku istishaysan jireen markaasaa allah wuxuu ammaanay dahaaro qaadashadooda oo isugu jirta istijadii iyo qabayskii iyo weyseqaadadkii iyo kulli isugu jirta maadaama biyo ay ku istijaysan jireen ilaahay dahaara qaadashadooduu ammaanay waana ku jeclaaday maxay ku tusi marka in biyaha oo lagu istijaystaayo ay tahay shay alla jecelyah macnahaasay aayaddu faaidaysaiyo xadiidku faa'idaynaya xadiidkani asaaniiddiisa dhammaanteed dacfi iyo maqaal kama madhnaa hal sanad oo nabad gashan in loo helo ma fududa laakiin asaaniiddiisa markii laysu geeyo xadiidku waa xasan lishawaahidihi shawaahiddiisa iyo markii duruqdiisa la kulmiyo ayuu xasan noqonaya waxaa saxiixiyey yani waxa weeyaan ibnu khusayma xaakim dahabi alimaamu nawowi sheekh albani ibnu xajar isagu fatxigana sanadkiisa wuu ku daciifiyey talkhiiska waxaan dhihi laha eh, eh, wuu ku mxuu ahaayey talkhiiskana labadooda fatxigana wuu ku tasixiyey talkhiiskana waa ku daciifiyey xadiidku marka waa sugan duruqdiisa marka la sugayo xasan noqonaya hadduu sugnaadana macnihii axaadiistii hore ay faa'iidaysay macno ka siyaadsan buu faa'iidayno biyaha oo lagu istijaysto inayba tahay fadiilo dheeraada inay leedahay u faa'iidaynaya xadiidkani macnaha riwaayo kalaa jirto xadiidkan ka mida oo inta badan kutubta shaaficiyada iyo fiqiga ee yani fuqahada kutubtooda ku taala oo dhahaysa ee markii la weydiiyey ree quba aayaddana ilaahay idinku ammaanaya maxaad samaysaan ayaa waxay yidhaahdeen waxaan kulminnaa oon isku darnaa dhagaxa iyo biyaha yani dhagaxaan marka horumarsanaa kadibna biyahaan ku isjoognaa riwaayada sidaas dhahaysahay bazaar baa soo saaray waana daciif jiddan bal waa munkar riwaaya munkara riwaayada dhahaysa waxaan jamcin jirnay biyaha iyo dhagaxyaanta ma sugna riwaayada saxdee xadiidku ku xasan ku noqonayo waa middaa horeoo dhahaysa biyahan isticmaali jira amaa kulmintoodu waa daciif sidaasay culimmadu qirayaan bal imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuuba leeyahayba riwaayada jamcintoo labadoodoo laysku daray ah kutubta sunankiiyo xadiidka kumaba taalla buudhi laakiin waxaa ka qarsoontay bazaar baa soo saaray waase munkar way manaa ma sugna ayb almuhim axaadiistaasi waxay faaida waxaan dhihi lahaa axaadiistaasi waxay dhammaanteed faa'iidaynaysaa macnaha ah in biyaha isticmaalkooda uu mashruuciyahay keligood in lagu gaabsado rawa waxaa wariyay xadiidkaa dambe abu daawuud baa wariyay watirmidiyu wabnu maaja sidaa waxaa qaba in biyaha lagu gaabsan karo waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba oo ay ka mid yihiin afarta imaam waxaana khilaafay baynu nidhi saxaabada qaar ka mida iyo taabiciinta oo laga fahmayo hadalkooda laga fahmayo cala aqli taqdiir inay karaahaysan jireen biyaha isticmaalkooda ayib laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay saddexdaa xaaladoodbu marka biyahoo keligood la isticmaalo axaadiistanaa ku aroortay dhagaxyaantoo keligood la isticmaalana axaadiisteedii waan soo marnay ayib labadoodoo laysku darana culimmada qaarkood waxay leeyihiin wax daliil ah oo loo hayo xadiis loo hayo ma jiro in labadoodoo laysku dari karo laakiin jamaahiirtu waxay qabaan oo afarta imaam ka mid yihiin in la jamciyo inay fadli badan tahay sidaa ha yidhaahdeen laakiin markii la yidhahdo maxaa u daliil ah daliil nasa loo heli maayo oo labadoodii oo laysku dare xadiidkanay u deliishadaan haddaan tilmaamayna isaguna waa munkar saan tilmaannay macna adiga wax weeyaan wax dhiba ma ilaha wax mushkilo ah ma ilaha insha allahu tacala baabu wujuubi taqdiimati اlistinjaa'i cala alwudu waxaa kaloon soo tilmaannay oo mudan mar labaad inaan eh, ishaarno eh, dhagaxyaanta marka la isticmaalaya cala araajix khilaaf baa ku jira laakiin sida xooga badan dhagaxyaanta isticmaalkooda shardi uma aha in aad biyo weydo oo culimmada qaar baa waxay u fahmeen sida gebagabaysigoo kale weeyo markaad biyo weydo umbaa la gebagabaystaa dhagaxa lagu istijoonayana waa sidii gebagabaysigoo kaleo markaad biyo weydo umbaa dhagax la isticmaalaa sidaa culimmada qaar baa sidaa u qaatay sidaana rajaxay lakiin waa laga xoog badan yahay wasawaab waxa weeye adigoo biyihii heli karaad ku kaaftoomi kartaa dhagaxyaanta iyo waraaqdaad ku kaaftoomi kartaa saas way macanaha ayb baabu wujuubi taqdiimati اlistinjaa'i cala alwudu wuxuu baab u yahay wujuubi taqdiimati اlistinjaa istijada horumarinteeda waajibnimadeeda cala alwuduu'i weyse qaadadka laga hormariyo in istijada iyo weysada istijadu horrayso inay arrinkaasi waajib yahay buu baabu yahay oo horta aad soo istijoon oo adoon istijaysayn ayna weyse kaa asaxayn ood waysada soo istijada hormariso kadibna istijada kadib inaad weyse qaadato sidaa inay arrintu u kala horrayso ayuu baabu yahay inay waajib tahay baabu wujuubi taqdiimati اlistinjaa'i cala alwudu istijada oo weysada laga hormariyo waajibnimadeeda ayuu baabu yahay can sulaymaan ibni yasaar qaala wuxuu uhi arsala wuxuu diray caliy bni abi aalibin radia allahu canhu almiqdaada miqdaad buu diray ilaa rasuuli llaahi buu u diray sala allahu alayhi waaalihi wasalam yas'aluhu xaal uu miqdaad weydiinayo rasuulka can irajuli ninka oo yejidu helaya almadya madida helaya miqdaad inuu nebiga soo weydiiyo nin madi helayo oo madidu ka imaanayso waan soo sheegnay madidu waxay tahay abwaabteeda waan soo marnay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaqsilu waa dhaqayaa ninkaasi dakarahu xubinkiisa taranku dhaqaya uma kadibna liyatawada' ha weysaysto yani yaqsilu waa dhaqayaa bimacnaa waa khabar bimacna alamri waay ha dhaqo kadibna haweysiista waay rawa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey lafdigaas oo uma dhahaya yaqsilu dakarahu umma nasaa'i baa iska leh abu daawuud iyo ibnu maajah xadiiska way wariyeen laakiin lafdigoodu umma ma aha umma ma aha ummada oo xadiidka meesha hadda laga deliishanaya nasaa'i bay haas ku tahay ayb xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira inqiaac baa ku jira leanna sulaymaan ibnu yasaar waa taabici kabiir ah laakiin sida loo badan yahay miqdaad ibnu اlswadna waxba kama maqlin cali bni abi aalibna waxba kama maqlin sidaana waxaa qaba alimaamu shaafici bayhaqi ibnu cabdilbar iyo ibnu xajar iyo hayrkoodba waxay leeyihiin waxba muusan ka maqlin wabitaali sanadka xadiidka inqiطaac baa ku jira oo dacfi ah ayb xadiidkuse shawaahid buu leeyahay oo ku asaxaya laakiin lafdada umma ah umma oo hadda istidlaalku ku socdo iyadu shaahid ma leh sidaas daraaddeed lafdigan hadda xadiidka loo deliishanayo waa daciif wax xoojiyana male sanadkiisuna waa munqaic xadiidku sidaas waa ama ka xadiid ahaan iyo intiisa kale asaga shawaahid buu leeyahay oo axaadiid kalea u markhaati kacaysa macnaha xaggee laga deliishanayaa xadiidka waxa uu deliishanayaa imaamku ruuxii waxa uu nebigu yuri sal alay ly madidu ku dhacday ee madidu ka timid yaqsilu dakarahu xubinkii buu horta dhaqaya soo ma dhaqidda xubinka waxa weeyaan soo istijaysigii maaha iyo nijaasada zuulinteeda maxaa ka dambeeya umma markaa kadib markuu istijaysto kadib oo xubinka dhaqo uma liyatawada waysadu waa dambaysaa marka soo ma saas u daliishanaya oo umada waxay faa'iidaynaysaa tartiib maa maca taraakhi labada shayee isku cadaftay say hadda u yaallaan inay u kala hormareen oo loo kala hormarinayo kalana dambeeyaanoo aynan isgarab socon karin kulmi karin saasay faa'iidaynaysaa marka ummadaasuu deliishanayaayo waa inay istijadu hormarto kadibna weysadu ka dambayso laakiin waxaynu nidhi ummadu waa daciif lafdadaa umma ah xadiidka sanadkay ku timid waa munqatic wabittaali waa daciif say sax ku tahay xadiidku wuxuu ku soo arooray bilwaaw saasuu sax ku yahay walyatawada wowduna limuطlaqi اljamci bay faa'iidaysaa muطlaqu اlishtiraak unbay faa'iidaysaa soo ma labadan inay xukunku ka dhexeeyo unbay faa'iidaysa laakiin inay kala horreeyeen ma faa'iidaynayso saas daraaddeed xadiidkan istidlaalka loo deliishanay masaladaasi taqriiban ma xoog badna ma tawar badna waa markii lafdigaas umma ah uu daciif noqdo hadduu lafdigaasi sugnaan lahaa sax istidlaalku yacni meeshiisuu noqon lahaa laakiin umadu hadday daciifto xadiidka lafdigiisa saxdana uu waaw noqdo mutlaqu lishtiraac muu marka faa'iidayno in istijada iyo weysadaba la samaynayo laakiin say u kala horeeyaan wawdu ma faaidaynayso an ubay bni kacbin radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxu uhi ya rasuula allah rasuulka ilaahi idaa goortii jaamaca uu jimaaco u galmoodo ama uu jimaaco alrajulu ninku almar'ata haweenayda oo falam yunzil uusan biyo keenin biyo dejinnin oo wax biya ah ayna ka imaan waa galmooday laakiin waxba kama imaan muxuu samaynayaa waa ma qabaysanayaa mise wax kaluu samaynaya qaala nebigu wuxu uhi sl lay slam yaqsilu wuxuu dhaqayaa maa massa wixii taabtay almar'ata haweenayda oo minhu xaggiisa ka ahaaday xubinkiisa wixii haweenayda gaadhay ayuu dhaqayaa saas way macnaa uma kadibna yatawada'u wuu weysaysanayaa wa yusallii waana tukanaya akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan wuxuu faa'iideeyey ninku hadduu haweenaydiisa u galmoodo ama haweenay u galmoodo biyana aysan ka imaanin inuusan qaba isku waajibin keliyata xubinka wixii uun haweenayda gaadhay buu dhaqayaa kadibna wuu weysaysanaya salaaddiisana waa tukanaya ayib xukumkaasi waa mansuuq sida sheekhu sheegi doono xukum horuu ah inama almaa'u min almaa markay ahayd bay oo markay biyo kaa yimaadaan uun qaba isku waajibi jiray laakiin waa la bedelay waa u tegi doonnaa abwaabta qabayska markaan gaadhnaan kaga hadli doonaa marka ka xugum ahaan hadda waa mansuukh oo waa la bedelay laakiin sheekhu qaabkee u deliishanayaa waa wuxuu u deliishanayaa xilligii aan mas'aladan galmada aan lahayn biyo keenidda xilligii aan qabayska laga waajibinin xilligaa isaga ah xubinka dhaqiddiisa oo istijada ah soo ma iyo waysada kee dambeeyey waay u kaadi xukunka waa la nasakhaya lama nasakhinay masale kale waay inoogu kaadi laakiin xubinka in la dhaqo oo istijadii ah iyo in la weysaysto kee horreeyey oo nebigu xadiiska ku hormari soo ma yaqsilu maa massa almar'ata minhu waa istijadii muxuu yidhi marka umma markaa kadib yatawada marka istijadaa horraysa kadibna waysaqaadadkaa dambeeya ayib waxaad ka doodi kartaa marka inaad tidhaahdo un waxaa la beddelay qabayskii aan waajibka ahayn baa dib laga waajibiyey laakiin mas'aladu isma beddelayso sidana hadda uu wato oo ah in istijadu horrayso kadibna qabays uu dambe muxuuaha waysadu dambayso xukunkeedu lama beddelin istidlaalkaasi marka waa istidlaal sax wa xadiidkii qaabku imaamku u deliishay waa sax amaa xukumka beddelkiisa iyo nasakhiisu waa masalo kale wey macana wuxuu sheekhu yidhi marka wa xukmu hada alkhabari xadiidkan xukumkiisa fii tarki alghusli qabayska ka tegitaankiisa dhexdiisa ku saabsan min dalika arrinkaasi a xukmu hada alkhabari fii tarki alghusli qabays laga tago min dalika arrinkaa laga qabaysto oo galmada aan biyaha yani biyuhu kusoo bixin ah mansuukhun way xukumkaa isagii wasanadkuruhu waana sheegi doonnaa buu idhi fii mawdicihi meeshiisaan ku sheegi doonaa abwaabta qabayska uu kaga hadlayo meeshaasu kaga hadli doona macna amaa e, xukumkan hore oo ku saabsan xadiidka ku yimid oo inaan arrintaa laga qabaysanin sheegaya kaasi waa la badalo waa mansuuq macnaha almuhim masalada warka isku soo duuduub eh ka masale ahaan sidaa imaamku u sheegay bay sax ku tahay culimmaduna taqriiban isku waafaqsan yahay oo istijo waa inay hormarto kadibna waysadu ka dambayso waa ilaa ma asaxayso ama waxaan hadda ka hadlaynay waa qaabka xadiiska loo deliishanayo iyo istidlaalka naska macna abwaabu siwaaki wa sunani اlfitra wuxuu baab u yahay cadayga abwaabtiisa ama cadayashada wa sunani اlfitrati iyo fitrada sunankeeda firadu maxaa udhexeeya Hmm? aniga ima qoray baabkaas ya ma kuu qoraya war cajaa'ib badan aniga ima qoraya baabu nahyi reebiddii buu baab yahay can masi dakari xubinka taranka taabashadiisa bilyamiini midigta lagu taabto layska reebo wa canil istinjaa'i layska reebo istijaysi bihi yemiinka iyo midigta lagu istijaysto wuxuu u yahay in layska reebo oo laysu diido in xubinka taranka midigta lagu taabto iyo in midigta lagu istijaysto oo macnaha wax weeyaan lagu dhaqo saxaradii ama kaadidii ama laysagaba tiraba markaad haysato dhagaxa haysato can cabdillahi bn abi qataadata can abiihi qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii baala uu kaajo axaduku midkiin falaa yamassa yuusan taabanin dakarahu xubinkiisa taranka biyamiinihi midigtiisa yuusan ku taabanin waidaa goortii ataa uu yimaado alkhalaa'a meesha uu ku xaaja gudanaya ama xaaja gudashada markuu yimaadana falaa yatamasax yuusan isaga tirin biyamiinihi midigtiisa yuusan isaga tirin waidaa shariba markuu cabbayana falaa yashrab yuusan cabin nafasan waaxidan hal neefsi yuusan ku cabbin hal neefsi bimacnaa wax weeyaan inaad cabto ood afka ka qaado haddana cabto haddana afka ka qaado laakiin hal neefsi adoon neefsann hal mar inaad biyaha ama cabitaanka cabto taasuu ka hadlaya xadiisku diidan waan ugu tegi doonaa meeshiisaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala akhraja waxa wariyay xadiidka albukhaariyu wamuslim wاltirmidiyi wاlnasaa-iy waabu daawuud ibnu maajah mutawalan asagoo la dheereeyey wamukhtasaran iyo isagoo la gaabiyeyba asagoo xadiidku gaaban yahayna way wariyeen isagoo dheerna way wariyeen xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynaya laba arrimood markaad kaajayso inaadan xubinka taranka gacanta ku qaban midigta ah bimacnaa hadduu ka maarmi waayo in la qabto in bidixda lagu qabto maxaa yeelay gacanta midigta ah waa yacni waxaa waxyaabo kale loogu talagalay marka waa la ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa yacni cuntadii iyo waxyaalahaasa loo isticmaala kadalika markuu ruuxu xaajo kuto oo uu doonayo inuu iska tiro ama uu istijaysto inuusan midigta isaga tirin kuna istijaysan ah, saas maanaa ayb yacnii eh, tiriddaasi lagama wado inaadan dhagax iyo waxaaba isticmaalina iyadii aad isaga tirto ood iyadii meeshii dhagaxa iyo aad geliso waraaqda taa lagama hadlayo leanna taas maba sameeyo bini <laughs> aadanku ma sameeyo ee waxaa laga wadaa wixii aad ku tiraysay midigta ha ku qabanina taasaa laga wada waxaad ku dirtaa hadduu dhagax yahay ama waraaq yahay midigta ha ku qabanina bidixda ku qaban ayib waxay is culimmadu hadduu ka maarmi waayo in uu bidixdii ku qabto xubinka midigtiina inay caawiso u baahantay maxaa la samaynaya maalan waad kaadiday kaadidii inaad iska tirtaad rabtaa abcan bidixdii baa xubinka qabanaysa soo maha bidixdu intay xubinkii qabato haddana ma tiri karto oo waraaqdii intay u soo qaaddo kagama tiri karto midigtii waa inay caawiso say u caawin waay xaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah yaa masaladaa waxoogaa ishkaal bixiyo oo wuxuu leeyahay wuxuu samaynayaa dhagaxa ama waraaqda wuxuu ku qabanayaa midigta xubinkiina wuxuu ku qabanayaa bidixda diixda markuu ku qabtana midigtu ma marmarinayso iyadu dhagaxay hayso iyo waraaqday hayso ma marmarinaysee xubinkaa la marmarinahayaa buuhi marka bidixdii baad isticmaalaysaa midigtu iyadu shayga unbay haysaa ma marmarinayso laakiin xubinkaa la marmarinahaya sidaasuu ku qiil oo xoogaa isku waafajiyey ibnu xajar caleyh raxmatullah wacan xabsata zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sl lay waslam waxaa laga warin ana nabiya nabigu sl lay slam kaana inuu ah. yajcalu mid yeela yamiinahu midigtiisa wuxuu u yeeli jiray liacaamihi cuntadiisa wa sharaabihi iyo cabbitaankiisa iyo wa hiyaabihi dharkiisa wayajcalu wuxuu yeeli jiray shimaalahu bidixdiisana limaa siwaa daalika wixii aan intaa ahayn buu u yeeli jiray yacni wax weeyaan midigta wixii cunto iyo cabbitaan iyo dhargashi iyo wuusa iyuu ku qaban jiray bidixdana waxaan intaa ahayn fii isnaadihi sanadkiisa waxaa ku sugan xadiidkaa isaga ah abu ayubin alifriiqi nin la yidhaah cabdullahi bni cali wa fiihi maqaal ah. Ah, abu daawuud baa soo saaray waana daciif cilladuna waa ninkaas uu meesha ku sheegay abu ayub bn ifriiqiga wacan ibraahim bni yaziidin anakhaci can caaishata qaalad waxay tidhi kaanat waxay ahayd yadu rasuulillaahi nebiga gacantiisa sal alay waslam alyumna ee midigtaa lituhuurihi bay u ahayd dahaaro qaadashadiisa wa tacaamihi iyo cuntadiisa wa kaanat waxay ahayd yaduhu gacantiisa alyusra ee bidixdaana likhalaa'ihi xaaja gudadkiisa iyo musqulaysigiisa iyo wamaa kaana wixii ahaaday oo min adan dhib ah yani wasakh ah rawxa macnaha waxay waxyaalaha yani la dhibsada rawaxa wariya abu daawuuda baa wariyey wa ibraahim ibraahiimna lam yasmac kamuusan maqlin min caaishata kamuusan maqlin fa huwa xadiidku munqaicun waa kala go'an yahay buuhi soo idinma qoray waxyaalahaas ah, bimacnaa waxau ibraahim ibnu yaziidna nakhaci caaisho lamuusan kulmin mana soo gaadhin saas daraaddeed xadiidka sanadkiisu waa kala go'an yahay waahrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray aydan min xadiidi alswad can caaishata bimacnaahu xadiid kaloo ku macno ah waxa weye aswad ibnu yaziidna nakhaci caaisha wuu soo gaadhay wa ahrajahu aydan wuxuu wuu soo saaray aydan fi libaas buu ku soo saaray waxaa soo saaray abu daawuud min xadiidi masruuq can caa'ishata bimacnaahu xadiid kaloo la macnaa min dalika alwajhi wejigaa isaga abaa xadiidka uu ku soo saaray albukhaariyu wa muslim waatirmidiyu waannasa'i wabn maaja waa wejigaa damba ah waa wejiga masruuq ibnuljdac can caaisha dariiqaas ayay ku soo saareen bukhaari iyo muslim iyo tirmidiya raggan uu sheegay marka dariiqaasuu sax ku yahay xadiidku amaa duruqda hore waa daciif sidaa sheekhuba tilmaamay almuhim waxa weeyaan xadiistan waxay tilmaamaysaa inaan xubinka taranka laguna qabanin eh, midigta eh, muxuu ahaayey laguna istijaysanin oo aan lagu masixin ayuu tilmaamaya macna haddii loo diiday xubinkii taranka midigta in lagu qabto in afka lala aadaayay warkeeda meel iska dhig shaqada reer magaalka waayaan ay wadaan oo su-aasheedu aad u badan tahay meel saartaa iyada haddiiba midigtii loo diidan yahay afkii bini aadamka in lala aadaayay taa meel saar waana nooc oo yacani waxay waxay ku jirta tashabbuh bilkufaar baa ku jirta afku waa meeshii caloosha iyo urku jirtao dhan wax u mareeyeen xubinkana waa madinna oo jeermis iyo wasakh iyo waxbuu madinno u yahay waa meeshii xumaantu ka soo baxaysa meel laysla aada marka ma risaalaa jirta muxuu ahay sheekh maxamuud shible uu ka qoray masalada iyada oo qayima bikhusuus hadihi lmas'ala markii xaajada ninkii xaaskiisiiyo ay xaajo gudanayaan ma bannaan tahay inay qaabka noocaas oo kalea istimtaac u sameeyaan risaaladaa sheekha weydiiya insha allahu tacala ayib abwaabu siwaaki wa sunani alfitra wuxuu baab u yahay cadayashada abwaabteeda iyo firada sunankeeda firada waxaa la yidhaahdaa sida imaamu اlkhaطaabi uu leeyahay culimmada badankoodna uu ka soo guurinayo alfira wuxuu leeyahy hiyo sunna marka waxay noqonaysaa sunnada jidadkeeda waxaa culimmada qaarkood ay ku tilmaamayaan alfira hiyo diin bay leeyihin sidaana jamaaca min alculamaa baa qabta macnaha waxay noqonaysaa diinta jidadkeedii ama sunankeedii buu noqonaya asalka firada waxaa la yidhaahdaa alkhilqa almubtada'a sida abushaama uu leeyahay bimacnaa waxa weeyaan abuurka ilaahay uu ku bilaabay khalqiga ayaa la yidhaahdaa firada fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah marka abuurka asalka ilaahay uu makhluuqa ku abuuray baa fira la yidhahda diin iyo bimacna alislaamna way ku timaadaa waxaa laga wadaa waana u tegi doonnaa sunanulfitra arrimo wanaagsan oo toosnaan iyo islaannimo oo laga soo gaadhay ambiyadii iyo dadkii saalixiinta ah laga soo gaadhay sharaa'icduna ay qortay kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa sunanulfitra ama khisaalulfitra la yidhahda wuuna keeni doonaa sha allahu tacala abwaabta soo socotu kaga hadli doonaa sida maalan muxuu ahaayey gudniinka iyo shaarubtoo la gooye iyo waxaas arrimaha noocaas oo kale fara way soo socda insha allahu tacala amaa siwaaggu waxa weeyaan waa cadayashada abwaabtan hadda uu bilaabayana iyadu isagu kaga hadli doonaa siwaaggana kelimada siwaag mar waa masdar oo waa cadayasho marna qoriga lagu cadaydaa lagu magacaaba waa cadaygii cadaygana waa la yidhaahdaa cadayashadana waa la yidhahdaa labaduba way ku timaadaa macnaha oo marna waa masdar marna waa ism allo baabulxai boorintii buu baab u yahay cala siwaaki laysku boorriyo cadaygii wa dikri ma yata'akad iyo sheegid la sheego waxa uu adkaanayo cadaygii cindahu agtiisa yacni marka uu sunno adag noqonayo oo xukunkiisu uu adkaanayo sheegiddeeda iyo boorin cadayga laysku boorriyo wuxuu meeshaa ka wadaa si guud cadayga iyo cadayashada shareecadu dadka waa ku boorisay laakiin meelaha qaarkood buu haddana sii adkaanaya oo sunanimadiisii xuumkiisu sii adkaanaya meelahaana waa tilmaami doonaa insha allahu tacala can caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam meesha munaasabaday leedaha waxa weeye markaad biyayowgii soo barato ood eh, wixii nijaasa iyo waxaan nijaaso ahayn iyo eh, soo kala barato oo qaabka ad u istijoon soo barato soo istijaysato weysadii baad marka hadda gudageli rabtaa intaada weysaysanin weysada waxaa ka horreeya soo caday kama horreeya cadaygii baa lagu bari marka see loo cadayo goormaa la cadayan munaasabaadkeeda waxaasaa lagu baraa waali weli lama gaadho marka weysadii waxaan o dhan weysadii ka horreeya can caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi assiwaaku cadayashadu maطharatun waa daahirin lilfami afka mardaatun waa raaligelin lirabbi rabbi la raaligeliyo ama lirabbi u sugnaatay ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاnasaa'iyu wa huwa xadiidkani lilbukhaariyi buu u sugnaaday tacliiqan tacliiqin macnaha tacliiqan buu ugu sugnaaday yacni bukhaari wuxuu soo saaray isagoo mucallaqa mucallaqana waxaa la yidhahdaa xadiidka oo laga jaro sanadka bilowgiisa nin ama laba nin ama ka badan oo isku xiga ayaa la yidhaahdaa mucallaq la dhahaa taas macanaha waa nooc ka mida inqitaaca ka mida laakiin magacaa khaaskaa buu leeyahay ninka ugu horreeye sheekhiisuu jarayaa ama sheekhiisiiyo sheekh ku xigaba wuu jaraya ka saddexaad uu ka bilaabaya ama ruwaadoo dhan intuu wada jaruu saxaabiga ka bilaabaya oo uu leeyahay qaala abu hurayra marba haddii jaridda sanadka la gooyey ay bilowga sanadka ay ka bilaabato waxaa la yidhaahdaa mucallaq baa la yidhahdaa bukhaari marka wuxuu soo saaray isagoo mucallaq ah tacliiqa bukhaarina waa laba nooco mucallaq bisiiqati اljasmi iyo mucallaq bisiiqati اtamriid marna wuxuu leeyahay ruwya iyo dukira oo inuu jiran yahay buu tilmaamaya dacfi ku jiro marna waa jasminaya oo wuxuu leeyahy qaala fulaan rawaa fulaan qaala fulaan saasuu leeyahy markaana waa majzuumo sidaa wixii ku yimaada inta badan waa saxiix saas way macanaha marka bukhaarina isagoo mucallaqa buu soo saaray xadiidkan sidoo kale waxaa wariyey alimaamu shaafici um fi lum wa fi lmusnad ibnu khusayma ibnu xibbaan fii saxiixayhima waxaa saxiixiyey asheikhu alalbani ibnu khusayma ibnu xibbaan hortii bay saxiixiyeen shawaahid fara badanna wuu leeyahay oo jamaaco kaloo saxaabada ka mida laga warinaya wuu sugan yahay xadiidku marka wuxuuna tilmaamayaa xikmadda ku jirta cadayashada laba xikmoba waa ku jiraano afka wuu nadiifinayaa waa daahirinayaa xikmadda labaadna ilaahay buu raalli gelinayaa oo allah baa tabaaraka wa tacaala addoonka raalli kaga noqon ridaha ilaahay buu sabab u noqdaa sidaas way macnaha munaasabadday leedahayna wax weeyaan addoonku marka uu rabbigii hor istaagayo tabaaraka wa tacaala waa inuu nadiif yahay oo uusan soo uraynin maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala markaad hor istaagaysa waxaa la rabaa hay-adda iyo qaabka ugu fiican inaad ku hor istaagto talabaad malaa'ig baa kula xidhiidha malaa'igtuna sida nebiga ka sugan sal lla alay wasalam tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam waxay dhibsanaysaa waxa ibni aadamku dhibsanayo marka munaasabadaasaa ku jirta in afka marka la nadiifiyo oo la cadayo macnaha xikmadaasaa ku jirta wa can zayd bni khaalidin qaala wuxuu idhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu idhi lowlaa an ashuqa inaan dhibayo haddii lala'yahay calaa ummatii ummaddayda korkeeda inaan dhibayo haddii lala'yahay oonanoon ka baqaynin waay haddii lala'yahoonoon ka baqaynin la akhartu waan dibdhigi lahaa salaata alcishaa'i cishaha salaadiis ilaa ulusi lleyli ilaa habeenka uludkiisa laga gaadhayaan u dibdhigi lahaa wala amartuhum waxaa kaloon amri lahaa bisiwaaki cadayashadaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda waxaa wariyey axmedu axmed watirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiyey tirmidi xadiidka ayib xadiidku waa laba jumlo jumlada salaadda cishaha ku saabsan labadoodaa iska leh axmed iyo tirmidi baa iska leh jumlada hore amaa jumlada dambe wala amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin jumladaa dambe oo maxalu shaahidka ah waxaa soo saaray abu daawuud iyo hayrkiiba oo la wariyay iyaga laakiin isaga qaybta hore ma leh lowlaa an ashuqa calaa ummatii la ahartu salaata alcishaa tirmi ma laha abu daawuud ma leh waxaa iska leh axmed iyo tirmidi baa iska leh laakiin qaybtan dambe buu la qabaa abu daawuud abu daawuud xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu siyaadiyey abu salama oo saxaabi taabiciga xadiidka ka warinaya saxaabiga ah ayaa wuxuu yidhi fara'aytu zaydan yajlisu fi lmasjid waina siwaaka min udunihi mawdica alqalami min uduni lkaatib waxaan arkay buuhi abu salama saxaabiga zayd ibnu khaalid ale xadiidka warinaya waxaan arkay buuhi isagoo masaajidka dhex fadhiya oo cadaygu uu ka saaran yahay dhegtiisa meesha ruuxa wax qoraayay uu qalinka ka saarto yacni ruuxa markuu kaatibiyo wax qoraayahay qalimada waxay saaran jireen dhagta korkeeda dhagtay gelin jireen meesha meeshaa iyada ah zayd ibnu khaalid oo cadaygu ugu jiraan arkay buuhi oo masaajidka dhex fadhiya muxuu ku samaynaya fa kullamaa qaama ila asalaati istaaka buuhi mar kasta uu salaadda isu taagaba cadaygu afka marsanayay buui <clears throat> yani xadiidkaa nabiga sal ly slam uu ku camalfalayay waa saxiix xadiidka wuxuuna faa'iidaynayaa qaybtiisa hore way inoo imaan doontaa salaadda cishaha in la dib dhigo ilaa habeenka uluskiisa laga gaadhayo afar saac meelahaas iyo wixii ku dhadhow taa iyadaa way inoo imaan doontaa meesha inoogu imaan doontaa waa salaadda keliyato in la dibdhiga ay fiican tahay oo wakhtigeeda bilowga inaan laga tukanina dib loo dhigo laakiin mashaqa ku jirta oo ummaddii ma xamili karto in badan oo ka mid saas daraaddeed buu nebigu uri sal ly slm haddaanan mashaqadaa iyo dhibkaa ummaddayda uga baqaynin wakhtigaasaan u dibdhigi lahaa ayb masalada labaad oo hadda baabka ku saabsani waxa weeye waxaa kaloon amri lahaa inay cadaydaan salaad kasta agteeda mar kastoo ay salaad kastoo isu taagaan inay cadaydaan wuxuu faa'iidaynayaa xadiidku xilliyada iyo meelaha uu cadayga uu adag yahay oo sunanimadiisu ay adag tahay waxaa ka mid ah markaad salaad isu taagayso ayib intaasuu inoo faa'ideeyey waxaa kaloo inoo faa'ideeyey cadayashadu inaysan waajib ahayn xaggeen ka qaadannay lowlaa an ashuqa calaa ummatii nebigu sal lla alay wasalam amarkan uu amray cadayga amru wujuub ma aha ee waa amru istixbaab inuusan amru wujuub ahayn maxaa tusaya lowlaa an ashuqa calaa ummatii lianna amarka hadduu wujuub faa'iidayn lahaa oo wujuub loola jeedo mashaqaa ka dhalan lahay mashaqadaa isagoo ummaddiisa nebigu sal alay waslam iyo dhibkaasi ka ilaalinaya ayuusan ku waajibinin saas daraaddeed wuxuu kutusayaa inuu mustaxab yahay waana ra'yiga jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaano inuu waajib yahay rag baa laga wariya inkastoo qaarkood ay leeyihiin kama asix wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal lay waslam wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala'yahay oonan ka baqaynin inaan dhibo calaa ummatii ummadayda korkeeda la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayashadaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteed ra waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ayib xadiidkii horuu la mid yahay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaatay kadalika bayhaqi iyo taxaawi iyo iyaguna way soo saareen wa fii riwaayatin oo liaxmeda u sugnaatay waxaa iyadana dhexdeeda ah la amartuhum buu nebigu yuhi sal lla lay wasalam bisiwaaki cadayashadaan amri lahaa maca kulli wuduu'in weysaysi kasta agtiisa walilbukhaariyi waxaa u sugnaatay tacliiqan xaalu yahay miduu tacliiqiyey oo uu sanadka qaybtiisa hore jaray waxaa u sugnaatay inuu yidhi laamartuhum inuu nebigu yidhi la'amartuhum waan amri lahaa bisiwaaki baan amri lahaa cinda kulli wuduu'in weysaysi kasta agtiisa mar kastoy weysaysanayaan ayib xadiidku labadaba waa ku sugan yahay cinda kulli salaatinna waa sugan yahay cinda kulli wuduu'inna waa sugan yahay wabitaali wuxuu faa'iidaynayaa mar kastood weysayanaysana inaad cadayataa fiican waa meelaha uu sunno sii adkaanayso mar kastood salaad isu taagaysana inaad cadaga marsataa fiican ayib labadaa lafdibana waa sax oo labaduba waa saxiix qaala wuxuu yidhi bukhaari wa yurwaa waxaa laga wariyaa naxwuu xadiidkan mid la mida can jaabir baa laga wariyaa abu nucaym baa ku soo saaray fii kitaabi siwaak dacfi baana ku jira wazayd ibni khaalidinna waa laga wariyaa can inabiyi xaaluu ka warinaya sl labadooduba ay ka warinayaan wa yurwa waxaa laga warin naxwuhu xadiidkan mid la mid a ah, can jaabirin baa laga warin wazayd ibni khaalidin can inabiyi xaalay ka warinayaan sala allahu alayhi waaalih wasalam xadiidka zayd ibni khaalidna waa kii aan hadda soo marno kan ka horreeyey soo ma kaasuu tilmaamaya xadiidka jaabirna abuu nucaym baa ku soo saaray fii kitaabi siwaak kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo assiwaak oo cadayga keliya uu ka alifay laakiin lama hayaa laleeyahay lama haya kitaabka isaga an miqdaam ibni shurayxin can abiihi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lcaaishata caaisha waxaan ku idhi xadiidka lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak waxaa deliishadaa usuuliyiinta waxayna u deliishadaan markay ka hadlayaan hal ilmru yaqtadi alwujuub am laa amarku sidiisaba mutlaqa asalkiisu wujuub miyuu faa'iideeyaa mise maya waa masalo khilaafiya cinda alusuuliyiin qolyaha qaba amarka mutlaqa ah een saarif loo haynin inuu wujuub faa'iidaynayo baa xadiiskan deliishada adiladooduu ka mid maxaa yeelay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum amar mutlaqa hadduu ku imaan lahaa inay ummadda waajib ku noqon lahayd baa laga faa'idaysa soo ma awaamirta nebigu marka inay wujuub faa'idaynaysa wakadalika awaamirta qur'aanka bay u deliishadaan sidaasaana saxiix haddaan markaa la helin qariina sarif wacan ilmiqdaam bni shurayxin can abiihi qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi licaa'ishata caaisha waxaan ku idhi radia allahu canha biayi shayin shaygeebu kaana ahaa yabda'u miduu ku bilaaba annabiyu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa goortii dakhala uu galo beytahu gurigiisa markuu gurigiisa soo galayo muxuu ku bilaabi jiray oo qaban jiray qaalad waxay tidhi bisiwaaki cadayguu ku bilaabi jiray cadayashaduu ku bilaabi jiray ma waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ila albukhaariya watirmidiya bukhaari iyo tirmidi mooye xadiidkaasi wuxuu faa'iidayn meel kale ama xaalad kale oo cadayashadu si khaasa ah ay ugu soo aroortay oo ah markaad gurigaaga sii gelayso markaad gurigaaga sii gelayso inaad cadayga afka marsato ayib leanna islaantii iyo eh, mxuu ahaay xaaskii iyo waxbaa ku imaanaya sooma marka haddii waxoogaa muxuu ahaayey adoo si wax kaa yihiin raaxa qarmuun iyo wax kaa yimaadaan oo muxuu ahay reerkii uu dareemo nufraa ka imaanaysa waxoogaa reerkii waa dhibsanaya adigaba reerkaaga ma jeclin wax yaani sankaagu dhibsanahayo inuu muxuu ahay kaaga yimaado soo ma adigana sidoo kaleeto wa cabdullahi bnu cabbaas sooma ahayn waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo reerkayga sida aan u jeclahay inay isukay qurxiso sooma udgoon baad ka rabtaa adigana udgoon ha lagaa helo saas way macnaha marka xikmadaha ku jiray ka mid tahay in guriga marka la sii gelaya cadayga afka la marsado wacan xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago min alleyli habeenka xaggiisa markuu iska taago ama min alleyli habeenka qaarkii markuu istaago wuxuu ahaa yashuusu mid marmariya ama ku jijibiya faahu afkiisa wuxuu marmarin jiray bisiwaaki cadayga rawa waxaa aljamaaca ila tirmidiya tirmidi mooye washawsu addalku waa jijibinta waa waa marmarinta ayaa la yidhahdaa macnaha nadiifinta iyo dhaqiddana waa la yidhaahdaa ayib xadiidkaasi waxaa kaloo inoo faa'iideeyey inay ka mid tahay xaaladaha khaaska ahee cadaygu si gooniya ugu soo arooray inay ka mid tahay ruuxu markuu uu hurdo ka kaco khaasatan habeenkii maxaa yeelay hurdadu wa madinatu tagayuri اlfami baa la yidhahdaa inuu afku isbedelo oo urkiisu isbedelo ayay u badan tahay maxaa ruuxu markuu seexdo caloosha waxaa ka imaanaya qaac baa ka imaanaya qaaca caloosha ka imaanaya ayaa wuxuu keenayaa inuu afku isbedelo saas maana ama ruuxu muddo markuu aamusnaadaba afku isbedel baa imaanaya ama muddo markuu hadalka badiyaba isbedel baa imaanaya marka taasaa loogu talagalay hurdada marka laga kaco in afka lagu nadiifiyo munaasabadaas iyaduna leedahay xikmadaas walinasaa'iyi nasaa waxaa u sugnaaday can xudayfata xaaluu ka warinaya qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nu'maru kuwa la amro bisiwaaki cadayashadaana la amri jiray idaa goortii qumnaa aan istaagno min alleyli habeenka xaggiisa markaan iska taagno ama habeenka qaarka habeenkii markaan soo istaagno ayaana la amri jiray inaanu cadayanno yacni ka hore wuxuu ku tusayaa xadiidka hore inuu nebigu samayn jiray kan dambana wuxuu ku tusayaa inuu ummaddiisa amray markay hurdada ka soo kacaan inay cadaydaan hurdadaasi hadda wuxuu ku qayday habeen buu ku qayday laakiin eh, alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman mar kasta oo taqayurulfam yimaado cadaygu istixbaabkiisu mu'akad buu noqonaya saas daraaddeed baa culimmadu yacni waxaa wakhtiyada ay dhaheen sunanimadiisu way sii adkaanaysaa bay ka mid tahay salaadda waysada qur-aanka markaad akhrinayso markaad hurdo ka soo kacdo iyo markuu afku isbedelo saasay yidhahdeen macnaha ayb wacan caaishata radi allahu canha qaalat ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama kaana wuxuu ahaa yarqudu mid seexda leylan habeenkii kaana wuxuu ahaa laa yarqudu midaan seexanin dheh leylan habeennimo walaa nahaaran iyo maalinnimo toona oo fa yastayqidu markaa uu tooso ilaa hadday dhacdo tasawaka waa cadayan jira ah, ilaa xaal tasawaka uu cadayanaya mooye yani ma dhici jirin inuu habeen seexdo ama maalin seexdo oo uu soo kaco ilaa hadduu dhacdo wuu cadayn jiray nebigu sal lay slam rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud xadiidka sanadkiisu waa daciif waxaana ku jira nin la yidhahdo cali bnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ah ku jira waxaa kaloo ku jirta islaan la yidhaahdo ummu muxamed oo caaisho ka warinayso iyadana majhuulad ah labadaa cillodoodba xadiidku daciif buu leeyahay laakiin xadiidka aynu kala qaadne laa yarqudu laylan iyadu shawaahid bay leedahay habeenkii markuu seexdo soo kaco inuu cadayan jiray soo axaadiisteed hadda maynaan soo marin habeenka hurdadiisa marka laga soo kaco axaadiistaasaa u markhaati kacayso iyadu xasan bay noqonaysa laakiin waxaa daciif noqonaya oo shaahid waayaya qaybta dhahaysa nahaaran saas daraaddeed waxaan leenahay lafdiga nahaaranta xadiiska daciif buu ku yahay amaa intiisa kale xadiidku waa xasan saas macnaha wuxuuna faa'iidaynayaa marka hurdada laga soo kaco in la cadaydo waxaan dhihi lahaa ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto saas way macnaha baabu tasawuki almutawadi'i biasbicihi biisbacihi cinda almadmadati wuxuu baab u yahay tasawuku lmutawadi'i kii weysaysanayay cadayashadiisa biasbicihi ama isbacihi fartiisa uu ku cadaydo cinda almadmadati luqluqashada agteeda ruuxu markuu weyse qaadanayo inuu markuu yacni luqluqanayo oo biyaha afka uu gelinayo inuu farta geliyo oo uu farta ku cadaydo oo farta marmariyo saas macnaha ayib yani khaasatan haddii markaa uusan haysanin wuxuu ku cadayn lahaa ama qorigii ama wixii kale zuulin lahaa hadduusan oo farta markaa ka maarmi waayo inuu farta isticmaali karo oo ku cadayan karo ilkaha marmarin karayo can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu anahu cali dacaa wuxuu u yeedhay bikuuzin koob ama weel oo min maa'in biyo ah. ah biyo ku jiraan fahasala markaasuu dhaqay wajhahu wejigiis wa kafayhi iyo labada kaf buu dhaqay watamadmada wuu luqluqday alaaan saddex goor fa adkhala markaasuu geliyey bacda asaabicihi farihiisa qaar ka mida ah, ayuu fii fiihi afkiisa dhexdiisa geliyey wastanshaqa wuu sandaarsaday kadib alaaan saddex goor buu sandaarsaday wahasala wuxuu dhaqay diraacayhi labadiisa dhudhun alaaan saddex goor buu dhaqay wamasaxa wuu masaxay ra'sahu madaxiisana waaxidatan hal mar buu masaxay wadakara wuxuu sheegay baaqi alxadiid xadiidka intiisa kaleu sheegay oo weyseqaadadkii dhammaystirkiisa wa qaala markaasaa wuxuu yidhi cali sidaa markuu yeelay kadib ayaa wuxuu yidhi haakadaa sidaa ayuu kaana ahaa wuduu'u nebiyillaah nebi alle weyse qaadadkiisu sidaasuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyey ayib xadiidku waa xadii saxiixa xadiidku waa xadiid saxiixa ama waa xadiid xasana kolbay kii la yidhahdaa macnaa waa suganya muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa caliy bn abi aalibin oo weysaysanaya inuu markuu luqluqanayey uu farta afka geliyey tabcan maxaa farta afka loo gelinaya bimacnaa in la marmariyo waay oo lagu cadaydoon ayb waxay ku tusi marka markuu sidaa sameeyey ayaa wuxuu yidhi nebigaa samayn jiray sidaa waa rafciyey marka waxay ku tusi marka inay mashruuc tahay oo farta la isticmaali karo axaadiid kalaa ku soo aroortay laakiin hal xadiidoo kaleoo masaladaa ku asaxay ma jiro wixii kalee ku soo arooray xadiis badan waay laakiin kulligeeda waada daciif xadiidkaasaa ugu roon waxa ku soo arooray farta oo lagu cadaydo marka la weysaysanay waa sugan tahay masaladu waana mashruuc wey macana baabu siwaaki cadayashadii buu baabu yahay oo lisaa'imi u sugnaatay ruuxa sooman macnaheedu waxa weye ruuxa sooman ma cadayan karaa waa can caamir bni rabiicata qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay buu uhi rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa laa uxsii muddo aanan koobi karin yacni wakhti badan oona koobi karaynin baa nebiga arkay sal lla alay slam yatasawaku isagoo cadayanaya wa huwa isaga oo saa'imun mid sooman ah yacni wakhti badanonan koobi karaynin ayaan arkay nebigoo cadayanaya oo haddana sooman raba waxaa wariya axmedu axmed baa wariya abu daawuuda watirmidiyo wa qaala wuxuu uhi tirmidi xadiidun weeye xasanun oo xasan ah laysa bixasan wainamaa daciif xadiidku waa xadiid daciif waxaa soo saaray ibnu khusayma kadalika bukhaari fii saxiixihi mucallaqan bisiiqati tamriid buu ku soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira xadiidkaasi caasim ibnu cubaydillahi nin la yidhaahdo daciif ayaa sanadkiisa ku jira sababtaasuna xadiidku daciif leeyahay ma sugna macnaha ayib sidaas daraaddeed baa alimaam ibnu khusayma caleyh raxmat ullahi markuu saxiixiisa kusoo saaray kadib wuxuu yidhi wa ana abra'u min cuhtatii buu yidhi wa ana abra'u min cuhtatihi aniga beri baan ka ahay buuhi yani xadiidkaasi yani waxa weeye arrintiisa bimacnaa waxa weeyaan sugiddiisa ma sugaya wey macnaha xadiidku waa daciif haddii haddise uu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa ruuxu markuu sooman yahay inuu cadayan karo ayib laakiin isagu hadduu daciif noqdo axaadiis kala faa'idaysa ina inuu ruuxu isagoo sooman uu cadayan karayo waxaana ka mid ah axaadiistaynu soo marnay itlaaqeeda iyo cumuumaadkeeda leanna mayna kala qaadin axaadiis soo mar dadka oo dhan iyo xaalaadka oo dhan ayay axaadiistu tilmaantay inuu sunno yahay cadayashadu ciddii tidhaahda marka ka sooman waa laga saaray oo isagu kuma jiro oo mustaxab uma aha oo ma isticmaali karo daliilu takhsiis ama taqyiid baa looga baahan doonaa maxaad kaga saartay baa la dhihi daliil khaasoo saarana ma helaya wabittaali axaadiistaa cumuumaadkeeda iyo itlaaqeedaa ku filan masalada in ruuxa isagoo sooman uu cadayan karay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi min khayri khisaali saa'imi ruuxa sooman arrimihiisa ta ugu khayr badani assiwaaku cadayashada wa khisaalku waa jamcu khisla khasla wa khasladana yani waxa weeye waa arrinta arrin ka mid ah arrimaha wey maanaa min khayri khisaali asaa'imi ruuxa sooman arrimihiisa ta ugu khayr badani assiwaaku cadayashada wa rawaa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey ibnu maajah ayaa soo saaray waana daciif xadiidkaas sanadkiisa waxaa ku jira ina yidhahdo ibraahim ibnu baytaar oo munkar ah sababtaasuuna xadiidku daciif leeyahay ibnu xajar wuxuu ku daciifiyey fii talkhiis alxabiir sheekh albanina caleyh raxmatullah fii daciifi ibni maajah iyo fi silsila daciifa intaba wuu kaga hadlay dad baadni silsilada halkaas kaga hadlay raqamka xadiidka xadiidkaasi marka ma sugna waxaase loo deliishaday ruuxa sooman inuu cadayan karo ayaa daliilka loo daliishanaya oo uu si khaasa ugu soo arooray mase sugno dee hasuusan sugnaanina xadiidka lama daliishan karo qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi yastaaku wuu cadanaya cadayan karaa ruuxu awala nahaari maalinta qaybteeda hore gelinkeeda hore wa aakhirihi iyo gelinkiisa dambaba cabdulaahi ibnu cumar oo saxaabi ahaa saxaabigii jaliilka ahaa ayuu bukhaari ka warinayaa bisiiqati altacliiq oo jasmi ah inuu ibnu cumar uu dhihi jiray haddaad sooman tahay gelin hore waxaan dhihi lahaa ruuxu gelin hore iyo gelin dambeba waa cadayanaya macnaha oo kala qaad male macnaha wa abi hurayrata can nabiy sal lay slm abu hureyre waxaa laga warin can sal lay slam wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi sal lay slam lakhaluufu fami saa'imi ruuxa sooman afkiisa isbeddelka ku dhacay iyo urka ka soo baxaya ayaa atyabu udgoon badan cinda allaahi ilaahay agtiisa min riixi lmiski miskiga urkiisa iyo udaygiisa muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray wa bihi xadiidkan khaluufka waxaa la yidhahdaa khaluufna waa la akhriyaa khuluufna waa la akhriyaa bidammi alkhaa wa fatxihaa waa la kor dhigi karaa waana la godi karaa laakiin waxay leeyihiin alimaam yani qaadi ciyaad wuxuu leeyahay oo uu ka soo guurinayaa culimmada badankood in kha'da la godo oo la yidhaahdo khuluuf khaaabina wuxuuba leeyahayba kha'da in la kor dhigo khaluuf la yidhaahdo waa min akhda'i almuxadisiin buu leeyahay muxadisiinta ayaa qaabkaa u akhriya waana khalad buu leeyahy luqawiyan waa in kha'da la godo la yidhaahdo la khuluufu saasay rajaxayaan macna khulufkana waxaa la yidhaahdaa waa isbeddelka afka urkiisa ku dhacaya waa afka soo ura kana imaanaya calooshu markay madhato ruuxa sooman calooshu waxay soo saaraysaa yacni waxa weye waxaa ka imaanaya hawa ka imaanaysa hawadaas marka way bedelan tahay iyadaa marka afka bedelaysa isbeddelka marka urkaasi caloosha ka imaanaya afka soo maraya ayaa khuluufka la yidhaahdaa iyo afka isbedelay kaasaa marka ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga udaygiisa maxaa yeelay shaygu wuxuu ka dhashay cibaado ilaahay jecel yahay shaygu hadduu ka dhasho shay alla jecel yahayna ibni aadamku haba dhibsadee ilaahay waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala cibaadaadka iyo aahaarta ka dhalataba alla waa jecel yahay maalan hadda mujaahidka markuu nabarku gaadho dhiiggiisu waa udgoon ilaahay agtiisa dadku waa ursanaya laakiin lagtiisa tabaaraka wa aad buu udgoon yahay marka waxyaalaha cibaadaadka ka dhasho oo dhan baas ilaahay agtiisa qiimo weyn ku leh xadiidkan waxaa deliishaday wuxuu imaamku yidhi wa bihi xadiidkan baa ixtaja waxaa xujaystay man kariha ciddii kahatay assiwaaka cadayasho lisaa'imi ruuxa sooman u kahatay bacda azawaali qoraxdu markay zuusho kadib qoraxdu markay bartamaha ka leexato dhanka ay u dhacayso wax yar u ilato oo duurka wixii ka dambeeya ah culimmada kahatay ruuxa soomani inuu xilligaa gelinka dambe ah cadaydo culimmada diidayee kahatay baa xadiiskan daliishatay buui yay yihiin alimaamu shaafici waay alimaamu shaafici laba riwaaya laga wariyaa mid waa middan oo inuu kahan jiray inuu kahdana waxa uu yacani sababtu ay ahayd wuxuu dhihi jiray isbeddelkan afka ku dhacay ee udgoonka ee ilaahay agtiisa ka udgoon iyo aharkan iyo raadkan alla jecel yahay buu cadaygu tirtirayaa shay alla jecel yahayna in la daayaa la yaqaanay in la zuuliyo ma ah sidaas daraaddeed gelinka dambe ruuxa sooman waa inuusan cadayanin ee aharkaa uu daysto halkaasuu imaam shaafici aleyh raxmatullahi masalada mariyey laakiin lalama ogolaanin oo culimmada badankood waxay qabaan inuu cadayan karo ruuxa sooman gelinka dambe waxayna u deliishanayaan cumuumaadkii iyo itlaaqaadkii axaadiistan soo marnay cadayga ka hadlaysa waxaa kaloo yidhaahdeen wax khasisayna lama hayo ama qayday amaa xadiidkan imaamku deliishaday waxay leeyihiin macnahaa lagama wado <clears throat> oo waxa weeye isbeddelku afka kuma yaallo ee isbeddelku caloosha madhan buu ka imaanaya urku caloosha madhan buu ka imaanaya sidaas daraaddeed xataa haddaad cadayato khaluufkii waa joogaa bay leeyihin khaluufkii waa joogaaye afkoo la nadiifiyey khaluufku kuma tegayo afka wasakhdii fuushay iyo unbaad ka tirtay laakiin caloosha wixii ka imaanaya weli waa socdaa imaamu axmed caleyh raxmatullah iyo a'immadaas sidaa qaba bal a'immada shaaficiyada ayaa qaar ka mida imaamka khilaafeen bal imaamu tirmidi caleyh raxmatullahi baa imaamu shaafici ka soo guurinaya inuu laftiisu uu dhihi jiray dhib ma leh ruuxa soomanigelinka dambe inuu cadaydo tirmidi waa ka soo gurinaya asxaabtiisa rag badanoo ka midana sidaasay ku tageen oo uu ka mid yahay abu shaama alciz bn cabdisalaam suldaan alculamaa alimaamu nawowi muzani raggaasoo dhan waxay leeyihiin wax karaha kuma jirto in geli ka dambe ruuxa sooman u cadaydo waana a'immadii shaaficiyadawa ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu isaguna leeyahay asxaabtannadu madhabku ka wada asxaabtannadu xadiidkan ay masaladaa u deliishadeen fiihi nadar buu leeyahy fiihi nadar waana taa macnaha wax way haddaan soo sharaxnay wa marka mas'alada wax karaahaa kuma jirto cala araajix oo gelin hor iyo gelin dambe ruux sooman iyo midaan soomanaynba axaadiistu cumuuman iyo itlaaqanba mayna kala qaadin wax soo kala qaadayo cadna ma jiro hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wslama cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem